وألق حرفين بلا غفور من وزن فعلانا ومن مفعول تقول في مروان يا مرو اجلسي ومثله يا منصوف فم وقسي ولا تراخم هند في النداء ولا ثلاثيا خلا من هاء وإن يكن أخيره هأن فقل في هبة يهيب من هذا الرجل وقولهم في صاحب يا صاحي شذا لمعنى فيه باصطلاح وحذف يا يا حذف كده yejuusu waa bannaan yahay fi nidaa munaadaha dhexdiisuu ku bannaan yahay wadaalika mihaalkiina ka qowlihim carabtu hadalkay yidhaahdeen oo kale weeye rabbi rabbigaygiyo istajiib ajiib ducaa'i baryahayga wa xadfu yaa yaa xadafkeedu yejuusu waa bannaan yahay fi nidaa'i munaadaha dhexdiisuu ku bannaan yahay wadaalika mihaalkiina ka qowlihim qowlilmuslimiina ugu fiicanba in la yidhaah muslimiinta hadalkooda oo kale weeye oo ay yidhaahdaan rabbi rabbigaygiyo istajiib ajiib ducaa'ii tuugmadayda aan ku tuugaayo ajiib oo danahayga ilaahow baahidayda gud beydkaas wuxuu uga hadlayaa munaadaha xarfu nidaha waa laga xadfi karaa ilaa mawaadic kooban maahane mawaadic oo xasirsan oo kooban marka laga reebo inta kale waa bannaan tahay in munaadaha la xadfo xarfu nidaha laga xadfo munaadiyaa jooga xarfu nidaha laga xadfaa waa bannaanya waa banaan yahay sida waxa weya rabbi istajib ducaai rabbi yaa rabbi uu ahaa yuusufu acrid can haada yuusufu yaa yuusufu fiiri rabbanaa laa tuzi qulubanaa rabbanaa yaa rabbanaa xadmidiya la xadfay sanafruqu lakum ayuha haqalaani yaa ayuha haqalaan marka xarfu nidaha waa layska xadfi karaa oo waa bannaan tahay munaadaha in xarfimidaha laga xadfa ilaa meelo kooban oon la ogolayn marka laga reebo meelihii aan la ogolayn meel ka miduu sheegay wa in taqul haddaad tidhaahdo yaa haadihi gabadhaaney ixtajibi gabar yahay xijaabo wayaadaa war ninkaanow mur ahlaka bisalaa war ninkaanow dadkaaga wanaagga farya salaada haddaad sidaas tidhaahdo faxadfu yaa yaa la xadfideeda mumtanicun waa mid reebtoon yaa haadaa ardagan wax dhegaysanayo wa in taqul haddaad tidhaahdo yaa haadihi gabadhaanay ixtajib isxijaab wa yaadaa ninkaanow mur ahlaka bisalaa haddii aad saas tidhaahdo faxadfu yaa yaa la xadfideedu mumtanicun waa mid reebtoon yaa haadaa ninkaanow waxa weeye tan wuxuu uga hadlay meelaha in xarfunidaa la xadfo ay mamnuuca tahay meelo ka mid a waxay tahay ismu ishaare hadduu munaaduu yahay ismu ishaare lagama xadfi karo xarfunida waa mamnuuc basri basriinta agtooda haddii ismu ishaare uu yahay munaaduhu lama xadfi karo xarfunidaha yaa haadihi yaada saasuu ula jeedaa waxa weeyaan kuufiyintu iyagu waa ogol yihiin waxay dhahdeen qur-aankayba ku jirtaa uma antum haaulaai taqtuluuna anfusakum uma intaas ka gadaal antum idinka oo yahuudda haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwinaanow taqtuluuna waxaad dilaydaa anfusakum naftiin miyaad dilaydaan taasaa noo daliilahay yidhaahdeen qolada kuufiyiintu laakiin basriyiintu waxay u ixraabayeen si kale oo waxay leeyihiin uma antum mubtada marka laga dhigto haaulaa'i waa khabarkiiba uma intaas kadib antum idinka haaulaa'i kuwaanaad taqtuluuna waxaa kuugu bannaan labo xaalo inaad ka dhigto taqtuluuna xaalo aad dilaydaan anfusakum nafyaalkiinna iyo taqtuluunada inaad khabarun bacda khabarin ka dhigto uma intaad ka gadaal antum idinka hawlaay ku waanaad tihiin taqtuluuna waa aad dilaydaan anfusakum labadaba ku bannaan icraab kalaaba bannaan in la yidhaahdo uma intaas ka gadaal antum idinka haaulaay kuwiinnan ka bedelo haaulaay antumta ka bedel mubtadaha antum waa mubtada haaulaayna ka bedel uma intaad ka gadaal antum idinka haaulaay kuwiinaan tartumuna waa dilaydaan tartumuna waa khabarkii waxay leeyiin duruqdaasa leexraabaahe xarfunide waxa way xadfan meeshaan ma yaalaynin qolada oo basriyiinta basriyiintaa saas le ama kuufiyiintu iyagu waxay leeyihin haaulaaidaas waa munaade oo waxay leeyihiin antuma mubtade tartumnana waa khabarkii jumladaanuna waa jumla muctarida oo jumlatu nidaa oo waxay leeyihin uma antum idinka haaulaai ya haaulaai war kuwiinaano taqtuluna waa dilayda saasay u iyagu marka mawdica koowaad oy mamnuuca tahay waa ismu ishaaraha mawdica labaad ay mamnuuca tahayna waa allah haddaan miim ciwad ka ah xarfuludihii uusan gelin hadday miim gasho waaba waajib in oo ma banaano caamada waaa ah iyagoo le yaa allaahumma maxay isku keeneen miimkan oo ciwad ah iyo xarfunidihii oo mucawadu canhu ah wlciwad wlmucawadu canhu laa yajtamicaan marka waaxid caamiad arkaydoo yaa allaahuma uu leeya maba isqabtaanba ee ama yaada qaado miimka daa oo waxaa tiraa yaa allah amase ya xadaf oo miimka ciwadka waxaad tidhaahdaa allaahumma allow marka haddii allah aan miim ku jirin xadfindaha lagama xadfi karo allah haddaad tidhahdo keligiis munaada lagu leey maba laga xadfi karo waa mawdica oo labaad mawdica saddexaadna annakira weeye maqsuudaha ahaato ama ayru maqsuudaha ahaato maba laga xadfi karo maxaa yal waa waxa dhamoo tacriifinayada adaatu tacriifka iyo ciwadka marka waxa weeyaan ma dhihi kartid rajulan khud biyaddi adoo ula jeeda yaa rajulan oo nakira hayru maqsuudaa ama iyadoo maqsuudaa ayadana kama xadfi karto yaa rajulu ay ahayd markaas inta yaadi iska cabsata rajulu aasiri carabiba maahan lagu leeyahy markana nakiradana lagama xadfo waa mawdica saddexaad mawdica afraadna waa nidaau nudba nudbada nudba waxaa la ihahdaa nidaau lmutafajaci calayhi aw ilmutawajaci minhu ah, nidaau lmutafajaci calayhi alaykum salamat llah nidaau lmutafajaci calayhi waxaa la idhahdaa qof aad la xanuunsanta inaad u dhawaaqdo waa cumara ya waa cumara aad leedahay aw ilmutawajaci minhu meel aad ka xanuunsaydo inaad u dhawaaqdo aad leedahay warasaa markaa nudbo waxaa la ihahdaa nidaa lmutafajaci calayhi qof aad la argagaxsantaha inaad u dhawaaqdo dhibaata gaartay aw ilmutawajaci minhu meel aad ka xanuunsanaydo inaad u dhawaaqdo saasaa la yidhahdaa lagama xadfo marka ma laga xadfo oo waxa weye nudbada lama ogolaa la yidhi in laga xadfo xarfu nidaha ma la ogola in laga xadfo mawdica shanaadna waa munaadaha baciidka o fog haddaad u dhawaaqaydo ah, hadda maxaa yeele codkoo la jiiduu rabahaa laydha markaad qofka u dhawaaqayda yaa cumaru aad leedahay ad inaad codka u jiiddaa la rabaa cumaru keligiis ma jiid maayo ah, ma jiid maayo hadaad hadda adigu ma jiidi kartidba ah, cumaru yaa cumaru meesha dhan oo jiididda laga helaa waa xarfu nidaha sidaad sa ii xadafto waxa weeye codkii jiidmi maa qofkii fogna cod jiidanuu maqla ee eh, cumaru haddaad tidha xaa laga maqla Ah, marka lagama xadfi karo weliba itifaaq ayuu ku sheegay maxamed amiin taas inaan laga xadfi karin mawdica lixaadna waa mumarka mumarka lagama xadfi karo xarfunideh mumarka loo naadiya waa mukhadabka ah, midka aaibka midka haaibka looma naadiyo ah, looma naadiyo hadduu waxa weya damiir haaiba yahay huwa oo kaleeto huwa looma naadiyo waa mamnuuc sida khudariga iyo cadaynaayeen looma naadiyo huwa hmm huwa huwa huwa daad iska tira caawadan oo tira waa wardaay maxay markaasuu le ya huwa aan ilahay waxaa lagu leeyahay marka koobaad luqahaanaad u lunsanta marka labaadna dariiqii sunadaad ka lunsantahoo dee wardiba ma ahayn marka luqatan wa sharcanaad u lunsantaa lagu leeyahay marka a laakiin midka muaaabka damiirka muaaabka loo dhawaaqa waxaad leedahay laakiin naxwalada iy xadiis bay ku keeneen ya huwa ya man huwa ya huwa wax saasay sheegaan waaba xadiis ay leeyihin ayag ruwiya ay leeyihin can rasuulilah yaa iyaaka yaa iyaaka hadii la idhaha marka lagama xadfi karo yaada sababtoo ah iyaaka khitaabay tusee soo maaha miduhuna khitaabu tusaa marka haddii aad xadafto waxaa loo qaadanaa damiir caadi iska muqaadaba iyaaka uxadiruka iyo saasoo kale loo fahma marka taxdiirka iyaa loo fahmaaba marka lagama xadfi karo damiirka ta waa mutacajabu minhuga kan lala yaabaayo yaa cajaban lisayd yab aan la yaabaa zayd mhm. lagama xadfi karo isagana kan sideedaadan laga xadfi karina waa istiqaatada istiqaata maxaa la yidhahdaa wa ku qeexay wahiya nidaau man yukhalisu min shiddatin ow yuciinu calaa mashaqatin filiya ah, waxa weeyaan dadka oo ilaahay qayrkiis tuuga qaarka udooda oo mutahasisiinta murankaas ku ah, ah. Ah, waxa weya marka gasha loo gelinayo waxaa laleeyahay marka la yidhahdo war ilaahay qeyrkiis in la tugo istiaaa ma banaana markaas may waa tawasul aniga marka aan leeyahay waxa weya ya sheekh cabdulqaadir akisri markaan leeyahay tawasul aan ula jeedaa tawasul marka waxaa rabaa in la yidhahdo horta istiaaa hala qeex istiaaa horta qeex luqata u qeex ayu kitaab kastoo luqaa sidaasaa ku taalla waxaa la idhahdaa nidaau man yukhalisu min shidatin waa inaad u dhawaado qof dhibaato kaa fakinayo oo yuciinu calaa mashaqatin ama dhibku haysta kaaga kaalmay kara maaha tawasul marka isku macnaba maahaba tawasulna waa shay keyrkiis lagu gaadho ma garatay nidaau waxa nidaau man yukhalisu min shida waa inaad u qaylasato cid dhibaato kaa fujin karta oo yuciinu calaa mashaqatin ama dhibka kugu kaalmays karta saasaa la yidhaahdaa waxa weeye istiqaadka marka lagama xadfo iyadana lagama xadfo baabu tarkiimi haadaa kanu baabu tarkiimi waa tarkiimkii baabkiisii baabkan wuxuu ka hadlaa tarkiimka tarkiimka luq ahaan waxaa la yidhahdaa tarqiiqu sawt tarqiiqu sawt codka la jilciyaa la yidhahda wa talyiinuhu codka la jiciyo shaacirkii waa ka yidhi lahaa basharun milulxariiri wamandiqun rakiimulxawaashi laa huraau walaa nasru wa qaala allaahu kuunaa fakaanata facuulaani bilalbaabi maa tafcalu lkhamru uu yidhi gabaru ammaana markaasuu yidhi lahaa basharun gabadhaasuu jir ay leedahay uu yidhi milulxariiri oo xariirtoo kaleas u jilicsan yahay waa mandiq hadalna waa leedahay yuu raqiimulxawaashi hareerihiisuu jilicsan yihiin laa huraau wax tiro badan iska daldalana maaha warkeedu walaa nasrun mid yar oon dantii oofayna maahan yidhi wa laba indhoodu ay leedahay yuri gabadhaas qaal allaahu wuxuu indhahaas ammaan kuma koobi karee qaal allaahu alla yidhi yidhi kuuna ahaada fakaanata markaasay un ahaadeen waa waxaan dhihi karaa laba indhood ilaahay abuuray ee ammaan kalan ku koobi kar lama arku labadaas indhoodo wuxuu ihi facuulaani ku samayn badan bilalbaabi qalbiyaalka maa tafcalu khamru wax khamra ku samayda qofku hadduu khamro miirku ma tago haddaan wuxuu hi indheheeda saas u fiirido miirka kaa tegaa ku yidhi <laughs> markaasu qasiido dheeray aheed ah, oo ka soo bilaabayday alaa ya aslamii yaa daara miya cala albila walaa zaala munhallan bijarcaa'ika alqatru ah, alaa baraaruga yaa aslamii nabadgal yaa daara maya maya gurigeediiyay nabadgal cala albilaa baariyoobid iyo baaba ka nabadgal walaa zaala ilaahu uusan ka suulin munhallan mid shub maayo inuu yahay bijarcaa'ika sabadaada alqatru roobka alla isaga shubmo marka maxamshaadka uu keenay waxay tahay rakiimulxawaashi hadal hareerihiisu jilicsan yihiin oo darfyada ka nugul mota waa kii shacigu diiday mota waa kii shacigu diiday mm, ya nisa nabiy lasuna kaaxad min anisa in itaqaytu falaa falaa taqdacna bilqawli fayatmac aladi fii qalbihi marad waqulna qawlan macruufa waa tii qur-aanka diiday mogtahay gabdhaha muslimaadka nimanka islaam ajnabiga markay la hadlaayaan waxa weyan hadalka inay jilciyaan hadal hareeraha ka jilicsan oo niqniiq ay ku hadlaan everyone waa kii la diiday kaasuu ku ammaana ka war waa lunsan yahay maxalushaahidku waxa wey waa luqo hadeere tarqiiqu sawt aa la yidhahdaa tarqiimka waa codkoo la jilciyo codkoo la jilciyo wey codkoo la jilciyo wey isilaax ahaana waxaa la idhaha xadfu aakiri lkelimati xadfu awaakiri lkelimati takfiifan calaa wejhi maqsuus waa in kelimooyinka caaqilka laga xadfo fududayn si gaara looga xadfo si gaara waxa maxaa yeele qaar la xadfi karin iyo qaar la xadfi karay kala noqon doonaa shuruud gaara in adafku iska xadaf un ma aha marka waxaa la idhaha xadfu awaaqil ilkelima kelimada aakiryaalkeedoo la xadfo maxaa loo xadfaa takfiifan fududayn kelimadaa la fududaynaa calaa wejhi maqsuusin si gaaraan saddexa loo qaybiyaa kan ugu horeeya waxaa laidhahdaa tarkiimu nidaa nidaha tarkiimkiisa oo ah munaadaha aakhirka laga xadfaa tarkiimu nidaa la dhahdaa munaadaha aakhirka laga xadfaa sucaada gabadha laydhahda rabta ina u dhawaaqdo markaas waxay leedahay yaa sucaa aad leedahay yaa sucaa fiiri daalkii o dhan waa goyd waa kaasa aakhirkaad ka goyd tarkiimka labaadna tarkiimu daruura la yidhaahdaa gabayga dartiisaad u goyda kelmadda aakhirkeeda gabaygii aad ku gabyayda kaajaba markaasaad kelmadda aaqilkeeda iska xadfeed sidaa shaacirku uu yidhi lanicma alfataa taxshuu ilaa dawi naarihi darifubnu maalin leylat aljuuci waalkhasab wuxuu yidhi lanicma alfataa walle nin dhallinyaraha sharaf iyo nimco lahaaday ninkaasoo tacshu aad u soconaydo ilaa dawi naarihi dabkiisa iftiinkiisa dariifubn wuxuu yidhi leylat aljuuci gaajada habeenkeeda iyo walkhasab qabowga gaajadiisa habeenka qabowgu dhacayo ee gaajada badan ah, u dabshida buurta korkeedu dab ku shida sida marsidu usoo leexato markaasaad u dheelmada xaggiisa aadeen markaasuu yidhi almaqsuusu bilmadci waxaa maanta lagu koobayaa dariif ibnu maalikin waa ninka la ydhaha dariif ibnu maalik maalikin ayay ahayd awo kaas gadayga darsiisaa loo guuray carabta waxyaala cajaa'ibtay kulahayn ka mid ah qof soomaaliya dhacaysa inuu inta buur dab ka shido bal marti in la helo in kale dabka inay aastaan adan cadano martiyu soo leexan kaliya laakiin carab ayaga waxay samaynayaanoo caan ku ahaayeen buurta korkeedu dega markaasuu dabcaa o dhan shida qoryo waaweyn uu shidaa markaasuu iska seexaa qacqacqacqac qoryahaas markaasaa martiga maraya toban kilomitr uu leeya waa kaasaa ninka diyaarka ahoo martida soo dhaweyna markaasuu ku leexana markuu yimaadana hadduu wax kali waaya halsha u kala maahan in berismeel iska yaallo waa wax kulul wax unbu ari hadduu hayo lo hadduu hayo geel waxba u kala Ah. dadkaasna wuxuu u sheegay martidu ha soo leexan carabtu noocaasay ahaayeen hmm. saddex sifo waxaa leen carabulheed aa ah, waxyiga loogu soo dejiyey nebi maxamed sala allahu alay aslam waa geesnimo iyo deeqsinimo iyo ammaanada ah, saddex sifo qaaliyahay ahaayeen oon badanaba ummadaha laga helin marka taasna waxaa la idhahdaa dariifu bnu maalin gabayga dartiisa kaaftii loo gooyey soo ma jeedin gabayga dartiis la nicma alfataa wiila namcalahaaday wiilkoo tacshu aad soconaydo ay tasiiru aad u soconaydo ilaa dawi naarihi dabkiisa iftiinkiisa laylat aljuuci wاlkhasr habeenka gaajada iyo qabowga markaasuu yihi almaqsuusu bilmadxi waxa ammaan lagu kooba lagu gaar yeelayaa waa dariif ibnu maalik waa ninkaas oo dabka shita tarkiimka markaa maalin kaafta waxaa looga gooyey gabayga daraadiis tarkiim wey aakirkiio la xadfay soo maaha ilaa tarkiim wuxuu ahaa xadfu awaakir اkelima ah, waa takfiifan tarkiimka saddexaadna waxa la tarkiimu taskiir taskiirku baabkan baabka ka dambeeyu noogu imaan doonaa taskiir waxa la yidhahda carabiga iskale taskiir annaga haddaan doonno soomaali in qof yah la yidhaahdo waa in kelimad gaara la sheegaa ma laha soomaaligu fasaaxada waxaad rabtaa cali yare inaad tidhahdo amase cabdi yare ama cumar yare wax kaloota cumar ma yaray kartid ilaa aad yaraan ka dabamarido kelimad kale keento carabiga maaha cumayr aa la iska leeyay umar yare waaba dhayi Ah, umayr alaleey ah, lacag yar aata dirham durayhim alaleey shilin yarow carabiga ah, kelmadii laftirkeediyaa laga keena iyadoo yar maaha kelimad kale inaad keento fasaax maaha marka waa noo soo socdaa taskiir ayadana wuxuu leeyahay tarkiim waay kelimadaha qaara laga xadfaa taskiir oo waxaa miaal waxaa rabtaa micdaf koor inaad yaraydo koorka midka weyn oo maarata ilaa halkaas tag aad rabtaa inaad yaraydo micdaf uu ahaa awal maxaa leedahay cudayf aad leedahay koryarow cudayf mhm. muxamed aad rabta inaad tasfiirido miimka dhan iska xadaf xumayd iska dheh xumayd xumayd waa muxamed oo la tasfiiriye xumayd aswad aad rabta inaad t inaad tasfiirido hamsada iska tur waxaa tira suwayd madow yarow madooba yare mid yaro mid madooba xoogaa yar suwayd aad leedahay suwayd marka fiiri aswad hamsadii waa la xadfay waa tarkiim ila xadaf weeye marka tarkiimku waa saddexdaas annaga midkan hadda baabkan loogu talagalay waa kii nidaha bes kii nidaha weeye wain tashaa haddaad doonto atarkiima xadaf fii xaalinidaa fii xaalinidaai nidaha xaaladiisana aad doonto faksus qasis bihi bitarkiimi tarkiimka waxaad ku qasistaa almacrifata macrifada ku qasis almunfarida ka bedelo mufradka ku khasis waintashaa haddaad doonto atarkiima xadaf fii xaali nidaa nidaa xaaladiisana aad doonto faksus kasis bihi bitarkiimi tarkiimka waxaad ku khasistaa almacrifata macrifada ku kasis almunfarida mufradka ku kasis waxa weeyaan tarkiimka waa munaadaha caaqilkiisoo la gooyo horta tarkiim waa munaadaha aakirkiisoo la gooyo marka la gooynayo marka o labaad u qaybina munaadaha duta waayru dita waxa weya mid ta ku jirto iyo midaan ta ku jirin o waa kudhiga kitaab waxa weya mid ta ku jirto iyo midaan ta ku jirin labadaasad u qaybinaya munaadu hadduu noqdo mid ta ku jirto yuramu mulaan shuruudlaana laska tariimina waxa la tariimiyana waa un labo waa mufrad calama iyo nakire maqsuuda labadaas bisa la tariimina marka laakiin u fiiri maydid waxa weyn marba haddii taw ku jirto ma mudakaraa ma mu'anasa saddex xaraf ma ka badan yahay kama badna miya kala qaadi mid waa tarqiimine ah, waa tarqiimine waxa la tarqiiminaana waa maxay waa mufrad calaama iyo nakira maqsuuda saddexda kale ma tarqiimi kartid ah, mudaaf iyo shabiih bil mudaaf iyo nakira qayr maqsuuda weligood lama tarqiimi iyaga xaga iska dhig sooma jeedin saddexaas weligood lama tarqiimiyo isnaadka lafkiisa weligiis lama tarqiimiyo oo gabadha leshaada qarnaha haddaad u dhawaaqaydo weligaa tarqiimi mayo lama tarqiimiyo marka mufrad calamina kareem qusuuda kulli waa tarqiimina mar haddii taa ku jirto waa tarqiimine xataa saddex xaraf ka yaraado hadduu dhabo oo hadda miaal waxaad u dhawaaqeen hubatun jamaacu hubatun hadda waa meeqa xaraf kelimadaas saddex maa laba xaraf wey hubatun ta'da lama tirsado ta mufrad ku jirta oo ta saas sida barooliga u qoran lama tirsado ha tamiisa la yidhahdaa waa laba xaraf kelmadaas waa la iska tarqiimina yaaubu yaauba ala iska leey yaauba yaaubu labadaba waa saxi mugt yaauba yaaubu kaasartaa leedahay waa tarqiimina xataa isagio saddex xaraf ka yar shaatun yaa shaatu waa iska tarqiimina kulli waa la tarqiimina so uma jeedin marka shuruud mare waxaa weeyaan haddiiba ay ta ku jirto waa la taqiimina faaim waa jaariy faaim waa maay waa mufradka calamka jaariyana waa maxay nakiradii maqsuudadaahd wey labadaba taqiimi midda rabto faaima taqiimi maaa leedaha ya faaima aad leedahay ya faaima aad leedahay jaariya ya jaariya aad leedahay waa taqiimin marka iyagoo kuwan hadda waaba ka badan yihiin saddex arab ee iyagoo saddex arafan aad tarqiiminay oo shaatun yaa shaa ad leedahay hubatun yaa huba ad leedahay waad tarqiiminay maxaa soo hadhay haddii aanta u ku jirin saddex shardiyaa lagu tarqiimin karaa o laba matniguu kugu sheegay macrifo waa inuu yihi o macrifadaasna calamaa loola jeedaa bes waa inuu macrifo yahay o shardiga labaadna waa inuu mufrad yahay mufrad maxaa baxay waxaa baxay mudaaf iyo shabiih bilmudaaf ila mufrad baabkan waa taqaana baab mudaa la jooga waxaasna lama tartiibi karo waa inuu mufrad yahay waana inuu calam yahay waana inuu saddex xaraf ka badan yahay saddex shardiyaa laga raba mhm. saddex xaraf waa inuu ka badan yahay waxa weeyaan saddex xaraf waa inuu ka badan waa keeni doona shardiga saddexaad laftiisa laba shardina halkaan kugu sheegay almacrifa waa calam inuu yahay almunfaridana waa inuu yahay waxa weeyaan mufrad soo ma jeedid shardiga saddexaad saddex xaraf waa inuu ka badan yahay marka maxaa dhahe miaal waxa weeyaan xaariu oo kaleeto xaariu jacfaru caamiru sucaadu kulli waa tarkiimi karta xaari unaadi yaa xaari aad leedahay yaa xaari saadiyaa iska xadaft waa iska xadaft yaa xaari jacfar yaa jacfa caamir yaa caami sucaada yaa sucaa xarafka dambe ad xadfi xadaka ugu dambeeya ayaad xaja maxay shuruuddii waa oobsadeen xaari waa nin magaciis waa calab soo ma jeedin waana mufrad mudaafna maaha shabiih bilmudaafna maaha mudaafna maaha shabiih bilmudaaf jacfar waa la mid caamir waa la mid sucadan waa la mid khalaas kuwaasaad tartiimin kartaa maxaa la diidaye maxaa la diidayaa waxa weeyaan haddii lagu yidhi waa inuu noqdo calan insaanu ma tarqiimin kartid yaa insaan ma dhihi kartid maxaa yeele maxaa lagu leeyahay calanba maaha nakira maqsuuda xataa haduu rabo ma tarqiimi karti ilaa taw kuma jirte o mufrad weeyaa lagu yidhi maxaa ku baxay mudaaf iyo shabiih bilmudaaf cabdallaahi ma tarqiimi kartid dul isnaadka oo kale midka isnaad kale ma tarqiimi kartid waxa weeyaan shaada qarnaha lama tarqiimi karo lama tarqiimi karo sidoo kaleeto waxaa lagu yidhi saddex xaraf waa inuu ka badan yahay maxaa soo haray saddex xaraf hadduu yahay zayd iyo camar ma tarqiimi kartid ya zayd ma dhigi kartid dadaalka xadafto ya uma cumar radii xadafto ya cuma ma dhigi kartid ila waaba saddex xaraf tawna kuma jirteen marka taasaa laga rabaa waxyaalaha marka aan la tarqiimin waxaa ka mid ahaa nidhi mudaafka shabiih bilmudaafka dulisnaadka nakirada kayrumaqsuudada nakira kayrumaqsuuda marka xata hadii ta ku jirto lama tarqiiminaa ya mraa khudii biyadii oo kaleeto sidoo kaleeto asmaada middaha ku khaaska lama tartimiyo ulatu oo kaleeto ulatu ah, ulatu carabi waxaa ku khaasa ninka keligiis ulu ah, yaa ulu aad leedahay yaa ulu macnaheedu yaa rajulu wey gabadhana waxaa ku khaasa ulatu ah, ka mid a waxaa ku khaaska intaas kale maahan ulatu islaantooy aad leedahay ulatu lama tartimiyo marka kuwaasoo kaleeto mabnigana lama tasqiiriyo hamsata cashar oo kaleeto waxa weeye mustaqaadkana lama tarqiimiyo ah, mustaqaadkana lama tarqiimiyo marka toddobadaasoo dhan lama tarqiimiyo waa mudaafkii waa shabiih bilmudaafkii waa dulisnaadkii nakiradii qayrumaqsuudada ahayd muqtas binidaa mabnigii hamsata cashara mustaqaadkii toddobadaas lama tarqiimiyo lama tarqiimiyo waxdif xada idaa waqtigii xadaf raqamta aad tarqiiminayso aakhirasmihi mufradka isimkiisa caakirkiisa xadad walaa tuqayir ha bedelin ma ladii kii baqii haray can rasmihi qoraalkiisa ha ka bedelin waxdif xadad aakhira smihi mufradka isimkiisa aakhirkiisa xadad idaa waqtigiina xadad rakhamta aad tarqiiminaysid walaa tuqayir ha bedelin maa baqii baqiya ay ahayd marka waxa weeyaan markaasa l maa baii wixii haray ha bedelin can rasmi xaalkiisa iyo qoraalkiisa ha ka bedelin tan waxa weeye marka la adfo marka la xadfo kelmadda munaadaha caaqibkeeda laba madhabaa ah ku banaan madhab waxaa la idhahdaa luqatu man yantadiru lmaxduufa luqadii qolada sugayday xarafka la xadfay waxa wey qoladaas markaa madhabkoodu waxay tahay caaqibka bedeli maydid markaad aakirkaan xadafto inta hartay xarakada ka bedelmayda sida eheed ugu dhawaaqay xaariu aad xadaftay ad soo maahan yaa xaari aad leedahay jacfaru aad xadaftay yaa jacfa aad leedahay waxaad xadaftay caamiru aad aakir ka xadaftay yaa caami aad leedahay sucaadu aad xadaftay yaa sucaa aad leedahay ha bedeli aawey marka isimka almufrad calam weeye damadii lagu berinayo xarafka maxduufkaa la saaraaba waxaa la luqatu man yantadiru alxarf almaxduuf asagoo la sheegay lamidta marka xarafkan iyadoo la sheegu ku xugayo saas darteeda waxaad leedahay mabniyun calaa damatin daahiratin cala alxarfi almaxduufi calaa luqati man yantadiru lmaxduuf khalaas xarafka maxduufkaad saare damada waa madhab madhab kalaa soo socda isagaa noo keeni doona taquulu waxaad leedahay yaa dalxa fiiri marka balxatu isaga ta'aba ku jirtayba marka waxa weya isagu shuruud la-aanaba la iska tarkiimi karayba ilaa ta'aba ku jirtayba balxatu fiiri yaa balxa aad leedahay hadda waxa weeyaan xada fadxada iska fadxadeeda saarey bedeli maydi marka ta'aba xadaftay hadda waxaad waxaad leedahay yaa xarfu nida balxa munaada mufradun calamun murakham mabniyun calaa damatin daahiratin cala waxa weyan cala cala cala ta'i maxduuf cala ta'i maxduufa ta'ada xadfa toos loo fii maxali nasb wayaa caami aad leeda fiida caamiru uu ahaa bedeli mayd siduu aad u daynay caami munaada muraqam mufradun calaamun mabniyun calaa damatin daahiratin calaa ra'i maxduuf aad fii maxali nasb ismaca maqla war kalen leeya kamaa taquulu ka qawlika sidaad u leedahay fii sucaada yaa sucaa sidaad u leedahay yaa sucaa yaa xarfu nidaa'i sucaa munaada mufradun calaamun منادى مفرد علام وعلى ذا المراد مرخم مفرد علام مبني على ضمة ظاهرة على الدال المحذوف على اللغة من ينتظر المحذوف ساسا هو دي وقد أجيس الضم في الترخيم فقير يا عام بضم الميم وقد أجيس والا بنيي الضم قد في الترخيم الترخيم كدحدي سالقو بنيي فقير وحال ليري يا عام عامرو بضم الميم حال أهاضي waqad ujiisa waa la baneeyey addamu damihiyaa la baneeyey fi tarkiimi tarkiimka dhexdiisaa lagu baneeyey faqiila waxaa la yidhi yaa caamu camiro bidami lmiimi xaal uu ahaaday camir tawna waa luqadii kale luqadan waxaa la hahdaa luqatu ma laa yantadiru maxduuf madhabka qolada axasan madhabka horaana badan madhabkaana yarya waa jira ola aan xarafka la xadfay sugay maxay samaynayaan aakirka marka la xadfo inta soo hartaa waxaa laga dhigaa kelimo taama as marka aakirka inta hartay unbaa damadii la saara inta hartay bis hadda caamiru uu ahaa yaa caamu aad leedahay hadhowgaad exraabada waxaa leedahay yaa xarfu nida ah, caama munaadan muraqam mufradun calaamun mabniyun calaa damatin daahiratin calaa akhiri miimka mida saaran w khalaas calaa luqati man laa yantadiru lmaxduuf sidaas le marka waa madhabka labaad wa alqi xarfayni bilaa qufuulin wa alqi rid oo tuur xarfayni laba xaraf tuur bilaa qufuulin halmaan la'aana tuur min wasni faclaana faclaana wasankeeda ka tuur wa min mafcuulin mafcuulin wasankeeda ka tuur wa alqi rid xarfayni laba xaraf rid bilaa qufuulin halmaan la'aan rid min wasni faclaana faclaana wasankeeda ka rid wa min mafcuulin mafcuulin wasankeeda ka rid taquulu waxaad leedahay fii marwaana marwaan oo kale yaa marwa marwo ijlis fariso wa miluhu kaasoo kalu la mid ahaaday yaa mansuurow ee fafham faham waqiskana qiyaaso wax lagu sheegay awal waxaan ka soo hadlaynay munaadaha aakhirkiisa hal xaraf in laga xadfo hadda waxaa la gelaynaa laba in laisku daro labo labadaas marka laisku daro horta shuruuddii waa in la xeraa oo waxa weeyaan lagu xadfayey markaanta uu ku jiro shuruuddii maxay ahayd saddex waa inuu mufrad yahay waa inuu calam yahay waa inuu saddex araf ka badan yahay soo ma ahayn saddexdaas marka la helo adoo intaas ayaad waxaad ku daraydaa qabla alaakhirka waa inuu ahaado xarfulayn xarfulayn muxuu ahaa xarfu cillo reeban ilaa xuruuftan xuruf cilladaa wowda iyo ya-da iyo alifka waxaan idhi weligood xuruf cillo waa la wada yidhaahdaa hadday reeban yihiinna maxaa la yidhahdaa xarfulayn xaraka u manaasiba hadday ka horaydoy reeban yihiinna xarfumad soo ma jeedin marka waxaa la rabaa qablalaakirka inuu dhaco xarfulayn weliba xarfulaynkaas waa inuu ziyaadey waa inuu ziyaadey waa inuu ziyaaday marka haddii shuruuddaas laysla helo waa mufrad waa calam saddex xaraf waa ka badan yahay xarfulayna ku jira xarfulaynku waa zaa'id khalaas waxaad leedahay marka laba xaraf alxadfa waa laba xaraf alxadfa wa alqi rid xarfayni laba xaraf bilaa kufuulin halmaan laan ma ahan inaad halmaantay markaad ridaydo kas iyo maag aad u ride ee ma ahan inaad halmaantay min wasni aclaana aclaana wasinkeeda ka rid wa min mafcuulin mafcuulin wasankeeda ka rid marka faclaanana wuxuu kutusaya waa iyadoo xarf cilihii uu alif yahay mafcuulna waa isagoo wowya ee wasanku shardi maaha wasinka laasimkuguma aha marba haddaad shuruudda isla hesho waa isku mid hadda salmaan fiiri cusmaan fiiri miskiin fiiri salmaan hadda shuruuddii ka fiiri mufrad waaya calamna waayahay saddex xaraf waa ka badan yahay qabla alaakhirka xarfulaynaa yaalla maxaa yaale alif fadxa ka horaydaa taalla soo maaha khalaas yaa salma dheh laba tu haye cusmaan waa la mid shuruuddii o dhan waa laga helay mufrad waayahay calam waayahay saddex raf waa ka badan yahay qablalaakirkana xarfulaynaya la xarfu cilo oo waxa weeyaan reeban ayaa yaalla waana ziyaado weliba waxaa leedahay yaa cumu cumaanow miskiin waa lami yaa misku ama yaa miski midaa rabtaa dhigi kartaa labadii luqo waa taqaana marka saasaa leedahay marka haddii lagu yidhi waa inuu zaa'id yahay maxaa laga ixtiraazaa waxaa laga ixtiraazaa waa zaa'id hadduu asal yahay xarfu cilo qabla aakhirka xarfa in la yeelo ah. saddex xaraf waa ka horayda laakiin isagaaba asal xarfu cillahan ma la xadfi karo labo sida mukhtaar oo kale mukhtaar mina le mukhtaar asluhu mukhtayarun mukhtaar asluhu calaa wasni muftacal mukhtayaru waa ism mafcuul amase mukhtayirun midkii wax doortay ila labaduba labadaba ku yimaadeen ism mafcuul ism faacil ku yimaadaan mukhtaar marka aliftaanu waxa weya waalalifu munqalibatun can asli asalay ka oo ya ah. mukhtayarun uu marka ya-daasuna asalay ahayd idan marka lama xadfi karo mukhtaar laba xaraf lagama xadfi karo ma laga xadfi karo maxaa lamida waxaan idhi waa inuu xarf alluhu reeban yaho xarfu layn yahay maxaa baxay haddii uu xarakaysan yahay hadduu xarakaysan yahay ayaa baxay sida qanawalun oo kaleeto qanawarun oo kaleeto mid adag w anawar alqanawar asacbu lyaabis a min kuli shay shayga adag oo qalalan a la dha qanawarun iiri anawar anawar waxa weeyaan wowdii waa xarakaysanta ma reebana laba xaraf lagama xigfi karo ama waxaa tidhi habayakhun habayakhun cunug buuran habayakhun wiil yaroo buuran wey habayakhun marka lama xadfi karo maxaa yadi waaba xarakaysanta sooma jeedid yadu waa arakaysanta saaa saaran marka lama xadfi karo lama xadfi karo taqul waxaa leedaha i marwana ya marwa leeda laba xarafaad xadfeed ila shuruudii o dhan waa laga helay ahy ya marwa marwaano ijlis fariiso aad leedahay fariiso wa miluhu marwaankaasu lamid ahaaday ya mansu mansuurun waa shuruudii o dhan waa laga helay laba xarafaad xadfeed ya mansu mansuuro hadda ya mansu laba asagaad mogtahay awal awowda dama ka horreyda labadii madhabba waxay noqonayaan mansu marna marna waxaad ka dhigee damadii asalka binaha aheed marna waxaad leeda damatulbinaageed ka dhigana labadii madhab markaad marayda fafham fahm waa qis qiyaaso walaa turaaqima tarqiimin hinda hindaha tarqiimin fi nidaa'i munaadaha dhexdiisa ha ku tarqiimin oo waxa weye waa maxay waxa weeyaan mufrad muanasoo hulaasi ah eh. marba hadduu hulaasi yahay ta uma aysan ku jirin ha isku tarqiimin lama tarqiimin karo walaa ulaaiyan ulaaina sidiisaba ha tarkiimin ulaaigaasoo khalaa ka marnaaday min haain ta taniis haa taniis aa lahada tadan yartao sida banooniga u qoran maxaa la ihahdaa haa taniis aa la ihahdaa marka baytkan wuxuu kugu sheegayaa shardigii dhimanaa markaanta uu ku jirin shardigii noo dhiman oo waa maxay waxa weyn saddex raf oo inuu ka badan yahy kelmaddu marka la tarqiimina mar haddaanta uu ku jirin marka ama mudakar ha ahaato ama mu'anas ha ahaatee waxa weyn isim oo ulaasi ha isku tarqiimin sidaabada ah, anta una ku jirin isim ulaasi anta uu ku jirin ama mu'anas haado sida hinde ama mudakar haado sida zayd iyo cumar walaa turaqim ha tarqiimin hinda hinda ha tarqiimin fi nidaai munaadaa dhexdiisa ku tarqiimin walaa ulaaiyan ulaaina sidaadana ha tarqiimino mudakr haduu yahay xataa ulaaigaasoo khalaa ka marnaaday min haain haa taniis wain yakun hadduu ahaado aakhiruhu aakhiru ulaaiyi ulaaiga aakhirkiisii haaan ha hadduu ahaado farakin tarkiimi markaas faqul waxaad tidhaahdaa fii hibatin gabadha hibe layra waxaad ku tidhaahdaa yaa hibu hiboy man kumu ahaa haada rajulu ninkaan ku ag fadhiya maxaa kuu galay ma maxramkaagiya waa kan ku ag fadhiye bal weydii wain yakun hadduu ahaado aakhiruhu aakhiru hulaaii hulaaiga aakhirkiisa hadduu ahaado ha ha taniisaa ku jirta haddiiba ha taniis ku jirto khalaas waa iska tarqiimin kartaa faraqim tariimi jawaabka waa khasma xaduufka tananaa ku casanta faqul waxaad tidhaahdaa fii hibatin gabadha hibaa oo raggu iska ag fadhiyaanoo shaaha karida waxaad tidhaahdaa yaa hibu hiboy mankumuha haada rajulu ninkaan ku afadhiyey xaa kuu galay weydii maxaad sheegtay marka yaa hibu i hiba tu ay ahayd soo maahan hiba tu hibo marka hadda yaa hibu madabkay ku socotaa luqatu man laa yantadiru maxduuf ay ku socotaa sooma jeedid marka saddex carafay tahay soomaan hibatin oo iska tarkiimin kartaa marka ah, mar baa haddii ta u ku jirto shuruud la'aana la tarkiimina wa qowluhum carabta qowlkooda fii saaxibin saaxib ay yidhahdeen yaa saaxib saaxiibow shada qowlkaas waa shaado qowlkaas waa shaad sababtoo ah saaxibu fiiri saaxibu taw kuma jirto soo ma ahan saaxibu kuma jirto ta mar haddaan ta u ku jirin shuruuddii uu lahaa maxay ahayd waa inuu kow m waa inuu calamba ahaado shardigii koobaadaan maqan calamna waana kila maqsuuda ya saaxibu marka ebr lama tarqiimi karo shardigii koobaadama maqan calam inuu noqdo alrab kanuna waa nakiro ah, marka qowlkaas waa shaad carabtu waa tarqiimiyaan macnaha wuxuu ka jawaaba su-aal haddaa darsiga dhow maad ku celid aad keeni lahayd ood leedahay soodigii yidhi haddaanta uu ku jirin saddex shardiyuu leeyahay mufrad waa inuu yahay calam waa inuu yahay waa inuu saddex arab ka badan ee saaxib hadda calamba maahane xaal loo tarqiimi oo ku le haddaba jawaabtaas sii qaado hadhow ha igu soo celin wuu ku leeyahay wa qowluhum carab hadalkood uu ku yidhi fii saaxibin saaxib ay yidhahdeen yaa saaxib saaxibay tarqiimiyeen carab yaa saaxi ay yidhahdeen shada qowlkaas waa shaado u yidhi waa qowl shaad carabtaa laga maqlay yuxfadu walaa yuqaasu calayh waa la xifdinaya waxba laga qiyaasa ma limacnan liajlin macnan macno dartiisa u shaadoobay macnahaasoo fiihi saaxib ku sugan macnahaas muxuu yahay wa huwa kasratu isticmaali isticmaalkiisa farhi ka bata markaasu calam oo kale noqdo muxuu yahay macnaha ku jiraa wa huwa kasratu isticmaalihi isticmaalkiisiiya farihii ka batay bisilaaxin badan bimacnaa cana laga dhiga bisilaaxin can silaaxin isilaaxii lagu heshiiyu ka shaadoo isilaaxii wuxuu ahaa mobta inuu calam yahay inuu mufrad yahay ay aheed soo maahan waa ka shaadoobaa ka baxay isilaaxii kan bisilaaxin can silaaxin isilaaxii xaggiisa uu ka shaadoobay icraab wa xadfu alwaaw lilistinaaf xadfu mubtado marfuucan bilibtidaa wacalaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirih xadfu mudaaf yaa mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari kasratun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuriha ishtiqa almaxalli bisukuuni alxikaaya yajuusu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib aljaazim wacalaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirihi wa faaciluhu damiiru mustatiru jawaasan taqdiruhu wa yacudu cala alxadfi والجملة من الفعل oo يجuز ah iyo والفاaعل oo هو ah في محل رفع خبر المبتدي والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل يجuز والجملة من المبتدي وخبر لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة في النداء jaar وmajruur mتacaliq byjuز kaqwlihim alkaafu xarfu tashbiih wajrin qwl ismu majhuurun bikaaf aljaaru wlmajhuuru mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuuban limubtadain maxduufin taqdirumaa wadalika kaainun jumlada wadalika kaainun wljumlatu min almubtadai wkhabari la maxar laha min alcraab lannaha mustanafa qawli mudaaf hi mudaafilay mabniyin cala sukuni fi maxali jari rabbi munaada xudifa minhu xarfu nidaai asluhu yaa rabbi yaa xarfu nidaa ma naaba adxo ربي منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناصبة ربي مضاف وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر في محل جر وجملة النداء في محل نصب نقول قوله استجيب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت دعاء مفعول به منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغل المحل بحركة المناصبة دعاء مضاف ياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها جواب النداء وإن تقول الواو للاستئناف إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب تقول فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا هذه يا حرف النداء ما نبأته مبني على السكون لا محل له من الإعراب هذه حرف التنبيه به منادى مفرد علم مبني على ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة بناء الأسلي في محل نصب وجملة النداء في محل نصب نقول قوله أو حرف عطف يا ذا يا حرف النداء ما نبأته ذا اسم إشارة منادى مفرد علم مبني على ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون بناء الأسلي في محل النصب وجملة النداء في محل نصب محذوفة على جملة يا هذه فحذف الفاء رابطة للجواب حذف مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره حذف مضاف يا مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من ذرة اشتغال المحل بسكون الحكاية mumtanicun khabarulmubtaday marfuucun bilmubtaday wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aqil waljumlatu min almubtaday oo xadwa iyo wakhabarihi oo mumtanicun ah fii maxali jasmin bin jawaabu shardi wajumlatu shardi wajawaabi laa maxala lahaa min alicraabi liannaha mustanafa yaa haadaa ya xarfu nidaa maa naaba adcu ha xarfu tanbiih daa ismu ishaara munaada ذا اسم اشاره منادى مفرد علم مبني على ضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون بناء الأصلي في محل النصب وجملة النداء لا محل لها من الإعراب لأنها إنشائية وإسك هذا كي هو رقمك محل هذا العصب ويضان يا هذا بيت الوب هنا يا هذا هذا الغلال يا هذا دي هو رمان آه هذه كان أرضي قالك سوف يا الغلال ورسك عصب باب الترخيب وإن تشاء الواو للاستئناف إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط وثاني جواب وجزاء مبني على سكون لا محل لها من الإعراب تشاء فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جسمه سكون ظاهر على الهمسة المنقلبة ألفا المحذوفة لالتقاء ساكنين وفعل ضمير مصة وجوبا تقديره أنت الترقيم المفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في fii xaali jaarun wa majruurun mutacalliqun bitashaa tashaa lagu tacalujina aljaaru wlmajruuru mutacalliqun bitashaa xaali mudaaf annidaai mudaafu ilayh majruur wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun cala alhamsati almaxduufati lidaruurati najm faksus alfaa raabidatun liljawaab اقصد فعل امر مبني على سكون لا محل له من الاعراب وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والجمله من الفعل والفاعل في محل جزم بإن جواب شرط وجملة شرط والجواب لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة به جار ومجرور متعلق بأخصص المعرفة مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره المفردة كبدل كبدل المفردة بدل من المعرفة بدل من المعرفة وبدل بدل من المعرفة وبدل البعض من الكل وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ولا لف الإضلاع بدل البعض كبدل sababtoo ah macrifo iyo mufrad midba dhinac waxa weyan cumuum iyo khusuus oo mudlaqa ka dhexeeya mid walbaa dhinacuu caam u yahay dhinacna kaasuu ka yahay labadooda marka cumuum iyo khusuus ayaa ka dhaxeeya oo macrifo haddii la yidhaahdana mufrad iyo qayrkiis waa noqon kartaa mufrad haddii la yidhaahdana macrifo iyo qayrkiis waa noqon karaa laakiin haddii baabka baabunidaha aan ku aan nidhaahno baabkan baabunidaha haddaan ku soo gaabsanno markaas waxa weeyaan ayaduna sidaasay noqon sidaas weeyaan laakiin maxamed lamin isagu sidaas ma iraabin isagu bedel ma iraabina wuxuu icraabay ifo oo wuxuu yidhi munfaridkaas macrifadaasoo almunfarida oo mufrad ah. markaas ishkaala ku imaanaha waxaa la leeyahay haddee macrifa waa muanafe muanafkaas muxuu noqon waayey sifadu ilaa sifadu mawsuufka waa inay ku waafaqdaa tadkiirka iyo ta'niidka waa inay isku waafaqaan khaasatan marka sifadu ay tahay xaqiiqi taas waa uu ka jawaabayo macrifadu awiley oo wuxuu yidhi macrifa waxaa loola jeeda bimacna alcalam calamna waa mudakr marka sidaas uu awilay tawiilkaas laakiin innagu waa ka badbaadaynaa haddaan icraabno bedel shiiquna saasuu dhihi jiro bedel halla icraabuu dhihi jiray marka saasaa ka wanaagsan وحذف الواو للاستئناف احذف فعل امر مبني على سكون لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والجمله من الفعل والفاعل لا محل لها من الاعراب لانه مستأنفه إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد من معنى الشرط مبني على سكون في محل نصب على الظرفية الزمانية وظرف متعلق بإحده رقمت فعل وفاعل آخر مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره آخر مضاف اسم مضاف إليه مجرور علامة جري كسرة ظاهرة في آخره اسم مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر والجملة من الفعل والفاعل أو رقمت في walaa tuayir alwaaw xarfu caطin laa naahiya tuayir ficlu mudaaric majzuumu bila naahiya wacalaamatu jasmi asukun wafaacilu damiru musatin wujuban taqdiiruhu anta ma ism mawsuuli bimacna aladii mabniyun cala sukuni fihi maca nasb mafcuul bihi tuayir baqii ficlu maadin mabniyun calaa fatxati muqadarati calaa akiri manaca min duhura ishtigaalu xali bisukuuni daruurati nadmi wafaacilu damiru musatin jawaasan taqdiru wa yaxudu calaa ma تقديره يحد على ما والجملة من الفعل وبقية والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل بقية عن رسم جار ومجرور متعلق بالتغير رسم مضاف له ومضاف إليه مبني على الكسر في محل جر والجملة من الفعل ولا تغير آه إيا والفاعل وأنت أه أنت أه لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة وحده taasaad ku cadfayda taqulu ficlu mudaaric wa faacilu damiru musatin wujuban taqdiiruhu anta waljumlatu min alficli walfaacil la maxal laha min alcraab liannaha mustanafa yaa dalxa yaa xarfu nidaai ma naabadco dalxa munaada muraqam mufradun calaamun mabniyun calaa damatin daahiratin cala taa'i lmaxduufa cala luqati man yantabiru lmaxduufa fii maxali nasbi wajumlatu nidaa fii maxali nasbin maqulu qowl wayaa camaal waaw xarfu cadfin yaa xarfu nidaa maa naaba adco caami munaada muraqam murakam مفرد علم مبني على ضمة ظاهرة على الراء المحذوفة على لغة من ينتظر المحذوف في محل نصب وجملة النداء في محل نصب محذوفة على جملة يا طلحة اسمع فعل أمر مبني على حذف النون وألف تثنية فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة من الفعل والفاعل واسمع لا محل الله من الإعراب لأنها جواب النداء كما تقول الكاف حرف التشبيه وجر ما مصدريه تقول فعل مضارع وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير انت والجمله من الفعل والفاعل في تاويل مصدر مجروره بالكاف والتقدير كقولك كقولك جار ومجرور متعلق بتقول حق التعلق في سعاده في حرف جر سعاده اسم مجرور بفي وعلامه جره فتحه ظاهره في اخر نيابه عن الكسره لانه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية العلمية مع التعنيث المعنوي الجار والمجرور متعلق بتقول يا سعاء يا حرف النداء ما نبعته سعاء منادى مرقم مفرد علم مبني على ضمة ظاهرة على الدال المحذوفة على لغة من ينتظر المحذوفة في محل نصب fii maxali nasbin maquulu qawli taquludaana maquul qawl u tahayba ayadaana maquul qawl la-aan ah waqad ujiisa alwaaw lilisnaafi qad xarfu taxqiiq ujiisa ficlu maadin muqayar siiqa mabniyun cala alfatxi laa maxala la min alixraab addamu naabi faacil ujiisa marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih waljumlatu min alficli wanaabi lfaacil laa maxala laha min alixraab liannaha mustanafa fi tarkiimi jaarun wamajhuurun mutacaliqun biujiiza faqiila alfaau xarfu cadfin iila ficl maadin muqayaru siiqa mabniin cala fatxi lah maxal min alciraaq yaa caamu yaa xarfu nidaain maa naaba adcoo caamu munaada murakham mufradun calamun mabniyun calaa damatin daahiratin cala almiimi minta midda kor saaran calaa luqati man laa yantadiru lmaxduuf fii maxali nasrin wa jumlat nidaa fii maxali rafcin naaibu faacilu qiila قيل والجملة من الفعل أو قيل ونائب الفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها محذوفة على جملة وقد أجيس الضم في الترخيم بضم جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقدير كائنا حال من العام ضم مضاف الميم مضاف اليه مجرور وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخره وألقى الواو للاستئناف ألقي فعل أمر مبني على حتى حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دليل عليها لأن الكسرة أخت الياء وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت حرفين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن فتح لأنه مثنى ما ناظر في حرف من حركة والنور عوض عن التنوين في الاسم المفرد والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من العرب لأنها مستأنفة بلا الباء حرف جر لا اسم بمعنى غير مبني على السكون في محل جر الجر والمجرور متعلق بألق لا مضاف وفول مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة ظاهرة في آخره من وزن جار ومجرور متعلق بألق وزن مضاف فعلان مضاف إليه مجرور وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم الله ينصرف والمانع له من الصرف العلمية مع زيادة ألف النور إلا فعلان وزن كانوا وإيه علم وزن كان سلودجي ومن مفعول الواو حرف عطف من من مفعول من حرف جر مفعول اسم المجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور الذي قبله من وزن ذا الوعطف تقول فعل مضارع وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة في مروان في حرف جر مروان اسم المجرور بفي وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخر نيابة عن الكسر لأنه اسم الله ينصرف والمانع له من الصرف العلمية مع زيادة الألف والنور الجر والمجرور متعلق بالتقول yaa marwa yaa xarfu nidaa maanaab adcu marwa munaada murakam mufradun calamun mabniyun calaa damatin daahiratin cala nuuni lmaxduufati cala luqati man yantadiru maxduuf fii maxali nasb wa jumlatu nidaa fii maxali nasbin maqulu qawlin ijlis ficlu amrin mabniyun calaa sukuunin muqadarin cala akhiri manaca min duuri ishtiqaal maxali bxarakati darbi wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiru anta wاljumlaةu min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alcraab lannaha jawaabu nida wmil alwaawu xarfu caطfin wmil alwaawu xarfu caطfin milu khabarun muqadamu marfuucu bilmubtada'i wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi milu mudaaf la mudaaf ilay mabniin cala dami fi maxali jari yaa mansu oo iswadataa mubtadaun muaharu marfuucu biاbtidaa وcلاaمة رفع dmة مqdرة على akhر mنca min ظهر اشhتiغاaل المحل بxaركة الحكاaية ya mنصوب مبتd مؤخر مرفوع بابتداء وcلاaمة رفع dmة مqdرة على akhر mنca min ظهر اشhتiغاaل المحل بxaركة الحكاaية والجملة من المبتدأ المتأخر وخبره المتقدم في محل نصب معطوفة على جملة ya mrو اجلس فافهم الفاء فاء الفصيحة لأن أفصحت عن جواب شرط مقدر تقدير إذا عرفت ما ذكرت لك وارت إتقان العلوم أقول لك ifham ficlu amrin mabniyun cala sukuun ilah maxalha min alixraab wafaclu damiru mustatim wujuban taqdiiru anta waljumlatu min alficli walfacili fi maxa nasbin maquulu qawli waqisan waa waxa rafcatin qiis ficlu amrin mabniyun calaa sukuunin muqadarin cala akhiri manca min duura ishtiqaal maxali bisukuuni rawi wafaclu damiru mustatim wujuban taqdiiru anta waljumlatu min alficli walfaacili oo qis ah fii maxali nasbin maxduufatun cala jumlati ifham ولا تراقم الواو حرف عطف لأن هي تراقم فعل مضارع مجزوم بالله أن هي وعلامة جزم السكون وفعله ضمير مستتر جمع تقدير أنت هند مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة في النداء جار ومجرور متعلق بالتراقم ولا الواو حرف عطف لا زائدة لتأكيد النفي ثلاثيا محطوف على هند والمحطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره خلا فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على ألف منع من ظهور التعذر وفعله ضمير مستتر جوازا تقدره يعود على الثلاثي والجملة من الفعل والفاعل في محل النصب صفة ثلاثية والرابط بين مع الضمير الذي هو فاعل خلاء من هاء جار ومجرور in xarfu shardin jaazimun yajzimu ficlayn al wala ficlu shardin watani jawaab wa jazaan mabniyn cala sukuuni la maxrama min alcraaq لا محل من الإعراب يكون فعل شد مجزوم بإن وعلامة جزم السكون وهو متصرف من كان ناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر آخر اسم يكون مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخر آخر مضاف لا مضاف إليه مبني على الضم في محل الجر هاء خبر يكون منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخر الفاء رابدة للجواب اسكسو قابسو قل فعل أمر مبني على السكون لا محل من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم بإن جواب شرط وتسامح ee sida xaqiiqada jawaab shardigii maaha jawaab shardigi waa maxduufta noo ku cadsanta marka taasna laqbada markaan maraynaan caddayn wajumlau shardi wajawaabi laa maxala laha min alacraab liannaha mustanafa fii hibatin jaaru wamajruuru mutacaliqun biqul yaa hibu yaa xarfu nidaain ma naafcu hibu munaada murakam mufradun calamun mabniyun calaa damatin daahiratin cala albaai fii maxali nasbin calaa luqati man laa yantadiru maxduuf wajumlau nidaa fii maxal nasbin maquulu qowlin qushaan halkan ku dhowoy man ismu istifhaamin mubtada mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin ha xarfu tambiida ismu ishaara khabarun mubtada mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin alrajulu badelun min da wbadelu marfuuc marfuuc calaamatu rafci damatu muqadaratun calaa akhiri manaca min dura ishtaqa maxali bisukuuni rawi waljumlatu min almubtada'i oo ah man iyo wakhabarihi oo daada ah laa maxala laha min alcraabi lanaha jawaabu nida الواو للسناس قول مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره قول مضاف ولها مضاف إليه مبني على الضم في محل الجر والميم علامة جمع ذكور في صاحب جار ومجرور متعلق بقول يا صاحي حرف نداء ما نبأته صاحب منادى مراخم نكرة مقصودة مبني على ضم مبني calى damatin ظaahiraةi calى اlbaء الmaxduufati calى luqati man yntadiru maxduuf fii maxal naصbin wajumlaة nida fii maxal naصbin naqulu qowli shada ficl maadi wafaacilu damiru mustatirun jawaasan taqdiru wayaxudu calى اlqowl wاljumlaةu min alficli oo shadaa wafaacili oo huwa ah fii maxali rafcin khabaru mubtade oo qowlka ah waraabitu baynahuma adamiru ladi huwa faacilu shada wاljumlaةu min almubtade oo qowl ah iyo wakabarihi oo shada jumladeeda ah laa maxna lahaa min alxraab liannaha mustanafa rag hawla u taalla darsigan aada loo soo diyaariyo limacnan jaarun wamajruurun mutacalliqun bishada abooyow amuu yidhahdo imaadan xraaban hadhow berri oqon waaya anu xraabo limacna laamu xarfu jarin macnan ismun majruurun bilaami wa calaamatu jari kasratun muqadaratun cala alalifi lmaxduufati liltiqaa'i saakiniin manaca min duri atacada aljaaru wamajruur mutacalliqun bishada fiihi fii xarfi jarin walhaa damiir mutasil mabniin cala alkasri fii maxali jarin aljaaru walmajruuru mutacalliqun bmaxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inin صifaة macna biاsطilaaxin jaaru wamajruuru mutacaliq bshada wallahu subxaanaه wa tacala aclam slى اllah alى nabiyina mxamed